بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والجملة السابعة جملة الضبات الجملة التابعة وجملة تابعة هو لجملة لها محل جملة محل أسقنا هذا من الإعراب حق إعراب waxaan ku soo dhex jirnay albaabu alawal gaar ahaan mas'aladii koowaad oo ku saabsaneed aljumal allatii lahaa maxallun min alicraab waxaan soo qaadannay lix jumlo jumlada toddobaad waa jumlada taabica noqota waxayna taabic u noqotay jumlo ayada ka horayda oo icraab maxal u leh mutaabic iyo matbuucna icraabka iskuma khilaafi karaan haddii jumlada hore oo matbuucada icraab maxal ay ku leedahay jumlada taabica ahna waa inay icraab maxal ku yeelato wadalika fii baabay annasaqi waalbadel waxayna ka suura gashaa labada baab oo ah cadfu nasaqa iyo badelka jumlada dambe oo taabica ah waxay taabic noqonee haddii beddel ay noqoto ama cadfu nasaq ay noqoto falawalu midka hore oo cadfu nasaqa ah naxwu zaydun zayd qaama abuuhu aabbihii waa istaagay wa qacada akhuuhu walaalkiisna wuu fadhiistay fa jumlatu qaama abuuhu fii mowdici rafcin jumlada qaama abuuhu waa jumlo fii mowdici rafcin joogta liannaha khabaru mubtada maxaa yeele mubtada bay khabar u tahay wakada jumlaةu qacada akuuhu fii mowdici rafcin ayضan jumlada qacada akuuhu oo ficlihi faacilka ah ayadana waa fii mowdici rafcin liannaha macduufaة calىa jumlati qaama abuuhu alatii hiya khabaru can zayd maxaa yaele waxay ku cadfan tahay jumlada qaama abuuhu ah oo zayd khabarka u ah zaydun qaama abuuhu wa qacada akuuhu zayd waa mubtada qaama abuuhuna waa khabar qacada akhuuhu oo jumlo ficiliya faacil ka koobanna waxay ku cadfan tahay jumlada suqrada ah oo qaama abuuhu jumlada suqrada ah oo khabarka ah bay ku cadfan tahay walow qadarta alcadfa cadafka haddii aad qadarto aad ka soo qaado lijumlati qacada akhuuhu calaa majmuuci ljumlati alismiyati jumlada ismiyada ah oo wada socota gebi ahaanteed haddaad ku cadafto allatii hiya zaydun qaama abuuhu lam yakun u sugnaan maayo lilmacطuufati wahiya qacda akhuuhu maxallun maxal u sugnaan maayo haddii qacda akhuuhu aan ku cadafno jumlada kubrada ah qacda akhuuhu markaas icraab maxal ku yeelan maydo sababtoo ah kubradiiba icraab hee maxal kuma lahayn oo maxay icraab maxal ugu yeelo weyday liannaha musta'nafa markaas acda akhuuhu waxaad ku cadaftay jumlo kubro ah oo mustanafo ah laa maxalla laha min alcraab qacda akhuuhuna markaas laa maxalla laha min alcraab haddii qacda akhuuhu laakiin jumlada suqrada ah oo khabarka ah aad ku cadafto sida middaas fii mowdici rafcin ay u tahay bay qacda akhuuhuna fii mowdici rafcin u noqoneen wahiya qacda akhuuhu maxalun maxal u sugnaan maayo liأnnahaa macduufaة maxaa yeele markaas waxay ku cadfan tahay calىa jumlaةi musta'nafa jumla musta'nafa ay ku cadfan tahay walow qadarta alwaawa fii qacada waqacada waawda waqacda ku jirta haddaad ka soo qaaddo waawa alxaali inay waawalxaal tahay laa waawa alcadfi waawalcadaf inaysan ahayn markaas jumladii dambe oo qacda akuu taabicnimadii baa ka baxday markaan taabic ma aha waawgii waawulcadaf maahana waawulxaala ka soo qaaday walaa waaw alistinaaf waawulisti'naafna aadan ka soo qaadin kaanat iljumlatu daakhilatu calayha waawulxaali jumlada waawulxaalku ay gashay oo ah qacda akhuuhu fii mowdici nasbin cala alxaali markaa icraab bay maxal ku yeelanayaho waa jumlo xaaliye ah jumlada xaaliyada ahna waa fii mowdici nasbin xaggee laga xaalaynayaa saaxiibulxaal ah min abuuhu abkaasaa saaxiibulxaal noqonaya zaydun zayd qaama abuuhu aabbihii waa istaagay walxaal ayuu abkaasi istaagay qacda akhuuhu zayd walaalkiisu u fadhiistay idan jumladan qacda akhuuhu waa fii mawdici nasbin xaalu min abuuhu haka xaalayna wa kaanat qad fiiha mudmara jumladaas xaaliyada ahna qad ayaa u idmaarsan oo qad maxay u idmaarsan tahay basriyiinta waxay leeyihiin jumlada xaaliyada ah haddii jumlo ficliya ay noqoto ficilkeeduna maadi uu yahay waxaa laga maarmaan ah qad in lagu bilaabo sabab ficilkan maadiga ah xaalka waa ka fog yahay qad haddii la geliyana qaddaasi taqriib bay faa'iidayneen maadigii ay xaalka u soo dhoweyneen saas daraaddeed haddii qad ay ku jirtana waa sidii la rabay haddii ay ka maqan tahayna waa in qad mudmara ay ahaato oo muqadar ay noqoto wa kaanat qad fiiha mudmara lituqariba almaadiya min alxaal si ay maadiga xaalka ugu soo dhoweydo yakuunu taqdiiru اlkalaami wuxuu noqonaa zaydun qaama abuuhu waalxaal annahu qacda akhuuhu zayd aabbihii waa istaagay xaal walaalkii uu fadhiistay maxaa idiin qoran qacda abuuhu ma idiin qoran waalxaal annahu qad qacda akhuuhu qadiyaa ka maqan waxay leeyihiin basriyiintu qad marka waa laga maarmaan haddii jumladii xaaliyada ahayd maadi uu ku bilowdo haddii daahir ay tahay waa sidii la rabay ka qowlihi tacaala wamaa lana anlaa nuqaatila fii sabiili اllaahi waqad ukhrijna min diyaarina haddii qad aysan wadanna waa in loo soo qadaro ka qowlihi tacaala haadihi bidaacatunaa ruddat ilayna ay qad ruddat ilayna iyo jaa'uukum xasirat suduuruhum ay qad xasirat suduuruhum meelahaas oo dhan waa loo soo qadara leeyihiin kuufiyiintu laakiin waxay qabaan qad idmaarkeeda inuusan waajib ahayn haddii la geliyena waa kaas haddii kalena waa laga maarmaa maxaa yeelay qur-aanka meelo badan ayay ku soo aroortay jumladaas xaaliyada ah oo ficilkeedu maadi uu yahay oo qad aan wadanin wa idaa qulta haddaad tidhaahdo qaala zaydun zayd baa wuxuu yidhi cabdullaahi munطaliqun wa camrun muqiimun qaala zaydun zayd baa wuxuu idhi cabdullaah mundaliqun waa nin dhaqaaqaa wa camrun ninka camar layahdaana muqiimun waa nin jooga haddaad saas tidhaahdo falaysa min haada albaabi baabkan kuma jiro alladii huwa min cadfi jumlatin calaa jumlatin lahaa maxallun baabkaas oo ah jumlo in lagu cadfo jumlo kale oo icraab maxal ku leh ka mid ma aha oo dhihi maysid camrun waa mubtada muqiimunna waa khabar wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxalli nasbin macطuufaة calىa jumlati cabdullaahi munطaliq ilan cabdullaahi munطaliq baa fii maxalli nasbin ahayd liannahaa maquulu qowl middaan dambena jumladaas maquulu qowlka ay ku cadfan tahay ayadana waa fii maxalli nasbin ma dhehaydi sabab falaysa min hada albaab aladii huwa min cadfi jumlatin calaa jumlatin lahaa maxal xataa takuuna oo markaas ha noqoto jumlatu camrun muqiimun ha noqoto maxaluhaa nasbun maxalkeedu nasbi ha noqdee bilcadfi calaa jumlati cabdullaahi munطaliq oo markaas lagu cadfaya jumlada cabdullaahi munطaliq almaxkiyati bilqowl oo maquul qowlka ahayd saas ma aha bal اladii maxaluhu nasbu wuxuu leeyahay iska dhaafe inay sidaa tahee waxaa maxalka nasbaha ku leh cala almafcuuliyati biqaala majmuucu اljumlatin waa labada jumloo la ysku cadfay labada jumlo oo la ysku qabto ayaa maquulu qowl ah almacطuufati wاlmacطuufi calayha jumlada macطuufada ah iyo jumlada macطuufu calayhiga waa maquulu qowl liأnna almajmuuca almurakaba maxaa yeelay majmuuca ka kooban min aljumlatayni almadkuuratayni labada jumlo oo lasoo sheegay huwa almaquulu lilqowl asagaa maquulu qowl ah wuxuu leeyahay cabdullaahi munطaliqun iyo wa camrun muqiimun oo isla socda ayaa maquulu qowl ah ee la dhihi maayo midda horaa maquulu qowl ah midda dambena waa ku cadfan tahay maya sababtoo ah ninkan wuxuu ku qowlay waa labadooda isla socda soo maaha cabdullaahi munطaliqun wa camrun muqiimun waa qowlkiisii marka jumlo maquulu qowl ah a jumlo kale lagu cadfay ma aha لأن المجموعة المركبة من الجملتين المذكورتين هو المقول للqول فكل منهmaa labada جuملة mid kastoo ka mid ah أي من الجuملتين المتacaaطفتayن labada جuملo oo la isku cadfay جuزء المaquuل waa maquuل qowlkii qayb ka mid ah maquulu qowlka labadoodaasoo kama koobnayn jumlo kastaahi waa jus'u lmaquuli maquulkaasoo almurakab ka kooban min aljumlatayni labada jumlo maquulu qowlka labada jumlo ka kooban jumlo kastaahi waa jus'un min hada almaquul laa annahu cala infiraadihi ma aha in jus kastaahi almaquulu maquul qowl uu yahay labada jumlo mid kastoo ka mida waa juزu lmaquuli sooma inaan dhihin jus kastaahi keli ahaantiisa maquul qowl ma aha xataa yakuuna axaduhumaa oo markaas ha noqdo midkood macduufan cala alaakhar in lagu cadfay kan kale waathaani kan labaadna albadelu waa bedelka wuxuu yidhi wadalika fii baabay الnasqi wاlbadeli faاlأwalu oo nasaqa ah waa soo qaadannay haddana waa bedelkii naxwu qowlihi nin shaacira wuxuu yidhi aquulu lahu rajulka waxaan ku leeyahay irxal war naga guur laa tuqiimanna cindanaa agtannada ha degganaanin saasaan ku leeyahay wa ilaa haddii kale fakun ahow fi siri waljahri musliman kor iyo hoosba nin muslima ka noqo wa ilaa xagga sirta iyo waljahri iyo jahriga muslima nin muslim ka noqo qalbigana muslim ka noqo daahirkana nin muslim ka noqo haddii aa rabto inaad munaafaqayda laakiin naga guur fajumlaةu laa tuqiimanna cindana fii mowdici nasbi cala اlbadeliyati min irxal jumlada laa tuqiimanna cindana waa fii mowdici nasbin cala اlbadeliyati min irxal laa tuqiimanna cindanaa waxaa laga bedelaa irxal haddii ay beddel ka tahay irxal waa fii mowdici nasbin sababtoo ah irxal oo ficil iyo faacila ah baa fii mawdici nasbin ahayd liannaha maquulu lqowl jumlada maquulu qowlka ah haddii laga bedelo ayadana waxay noqonaya fii mawdici nasbin bedelkaasi waa bedelkee waxay leeyihin waa badelu ishtimaalin limaada lianna araxiila yashmalu cadama aliqaama maxaa yeelay guuritaanka dhexdiisa waxaa ku jira cadam aliqaama wa shartuhu laakiin shardigiisu wuxuu yahay jumladan beddelka noqone oo kan hore laga beddelaa waxaa shardi u ah an takuuna aljumlatu ahaaniya jumlada labad inay noqoto owfaa mid ku kaamilnimo badan bita'diyati almacna almuraad macnaha laga maqsuuda min aluulaa midda hore macnaha laga rabo midda hore gudashadeeda midda labaadi waa inay ku kaamilnimo badantay kama huna sida meeshaan wuxuu leeyahay jumlada labaad oo beddelka noqonee midda hore ujeeddada laga leeyahay gudashadeeda waa inay kaga kaamilnimo badantay yacni midda labaadi tan hore macnaha ay gudanee waa inay kaga kaamilnimo badan tahay oo yaa ku kaamilnimo badan bita'diyati اlmacnaa midda labaad midda labaadaa waxay ku kaamilnimo badan tahay bita'diyati اlmacnaa min aluulaa midda hore tan hore macnaha ay faa'iidayne sida ay u faa'iidaynee ka badan baa midda labaad u faa'iidaynee faina dalaalata ahaaniya midda labaad tusinteeda calaa maa araadahu shaacirku waxa uu doonay min idhaari اlkaraahati liiqaamatihi ujeeddada uu leeyahy waa maxay idhaaru اlkaraaha liiqaamatihi inuu muujiyo deganaanshaha uu la degan yahay inuusan ku qanacsanayn uu necab yahay midda labaad saasay muujineen owlaa ayaa ku owlaysan oo midda hore kaga owlaysan maxaa idiin qoran faina dalaalata الثaaniya calىa maa araadahu min idhaari اlkaraahati liiqaamatihi أwfaa ayaa ku kaamilnimo badan li'annahaa tadullu calayhi maxaa yeele waxay tusinee waxaas uu rabay oo muraadkiisa ah ku tusinee waluulaa midda horena tadullu calayhi way ku tusineen bililtizaam iltizaamay ku tusinee uu leeyahay ujeeddada ninkaani uu leeyahay waxay tahay inuu muujiyo annahu hayru raadin min iqaamatihi cindah raadi inuusan ka ahayn inuu ag joogo macnahaas waa la fahmi soo maaha inuusan raalli ka ahayn ninkan inuu ag deganaado saas raba inuu muujiyo midda labaad cadamu haada aridaa way muujinee midda horena waa muujinee laakiin labada dalaalaa kala duwan midda labaad muujinta arrinkaas ay muujinaa waa bilmutaabaqa lafdigaa laga fahmaa laa tuqiimanna cindanaa agtannada ha joogin raalli kama ihin lafdigeeday kugu tusineen midda hore laakiin oo irxal ah muطaabaqa kugu tusin maydo lafdigeeda kugu tusin maydo ee waxay kugu tusinaya uu leeyahay bililtizaam liأnnahu yalzamu min amrihi biالraxiili waxaa ka laasimaa amarka uu siiyey oo ah inuu guuro waxaa ka laasima cadamu الridaa inuusan raalli ahayna ka laasima laakiin middan dambe bilmuطaabaqa ayay kugu tusineen dalaalada alfaadu ay macaanida ay tusiyaana saddex qaybood ah dalaalaة الmuطaabaqa iyo dalaalaة الtadamun iyo dalaalaة اlاltizaam lafdigan wixii loo dejiyey oo dhan tusinta uu tusiyo waa dalaalaة الmuطaabaqa qayb ka mida tusinta uu tusinaana waa dalaalaة الtadamun wixii loo dejiyey waxaan ahayn tusinta uu tusina waa dalaalatu iltizaam tusaale ahaan waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo alkhaaliq lafdigaas laba macnuu tusinaa bilwadci yadullu cala alkhalqi wa cala addaat allatii qaama biha hada alkhalqu wuxuu ku tusinaa khalqi iyo daatadii sifadaas ay ku qumtay soo ma labadaas ku tusinaa marka sida isim faacil oo kasta labada macno uu kuu tusiyo mafhuum aho tusinta labadaas macno uu tusinaa waa dalaalaة الmuطaabaqa sababtoo ah lafdigii iyo macnihii waa ismuطaabaqeeyeen haddii laakiin uu ku tusiyo ama aad ka fahanto khalqi keliya dalaalatuhu calى اlkhalqi waxdahu uu tusiyo dalaalaة الmuطaabaqa ma aha sababtoo ah labadii macno uu tusinay midaa ka maqan dalaalada noocaasa waxaa la yidhahdaa dalaalaة الtadamun sidoo kale haddii daatada uu ku tusiyo keliya waa dalaalatu tadamun ilaa labadii macno uu ku tusiyey mid ka mid ah waaye waa jus ka mid ah laakiin dalaalatuhu calى اlxayaa lafdigan xayaa ma laga fahmaa ma laga fahmaayo ana alkhaaliq xay lafdigan ku tusin maayo laakiin waa dalaalaة اlاltizaam liأnnahu yalzamu min kownihi khaaliqan alxayaa liأnna almayit laa yakunu khaaliqan mafhuum u aho wuxuu leeyahay haddaba laa tuqiimanna cindanaa waxay ku tusinee alkaraaha liiqaamatihi biاlmuطaabaqa midda hore oo irxal ahna karaahadaas waxay kugu tusinaya bililtizaam almasأalaة الثaaliثa masalada saddexaad fii bayaani اljumal alatii laa maxala laha min alicraab mas'alada labaad oo min albaabi اlأwal wuxuu ka sheekaynaya jumlooyinka alatii laa maxala laha min alacraab wa hiya ayضan lagu laabaye masdaru aada ayضanna waa aada masdarkeeda bilmadi اlakri ilaa caada waxaa la yidhaahdaa aada ya'iidu ayضa ka baaca yabiicu baycan wa macnaa aada ya'iidu rajaca yarjicu idaa caada hadduu ku laabtee sabcun waa toddoba ayaduna aljumal alatii lahaa maxalu min alicraabi waa sabcun wاljumal alatii laysa laha maxalu min alicraabi ayadana waa toddobo ixdaaha waxay tahay aljumlaة اlibtidaa'iya jumlada ibtidaa'iga ay alwaaqica fi ibtidaa'i اlkalaam waa jumlada dhacda kalaamka bilowgiisa ismiyatan kaanat ow ficliyatan ama ismiye ha haato ama ficliye haato wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almusta'nafata ayضa jumlada musta'nafana lagu magacaaba wahiya noocaani waa laba nooc axaduhu axaduhumaa labada nooc midkood wuxuu yahay almuftataxu biha alkalaam mid hadalka lagu bilowdo naxwu qowlihi tacaala innaa acطaynaaka alkowhar annagu waxaan ku siinay khayr fara badan jumlada inna iyo isimkeeda iyo khabarkeeda ka kooban laa maxalla laha min alacraab liannaha musta'nafa si kale haddii loo dhigo jumlada kubrada ah laa maxala laha min alacraab liannaha musta'nafa laakiin jumlada suqrada ah oo ah acطaynaaka lahaa maxalun min alacraab liannaha khabar jumlada suqrada marka icraab maxal ku leedahay wuxuu ka sheekanaya jumlada kubrada ah والثاني nooca labaadna almunqaطicaةu cama qablahaa oo jumlada ka go'san waxa hore hadalka laguma bilaaban oo hadalka dhexdiisay ku jirtaa laakiin kan hore iyo ayadaa inqiطaaca u dhexeeya naxو qowlihi tacaalى ina الciزaةa lilaahi jamiiعا alwaaqicati dhacday bacda walaa yaxzunka qowluhum walaa yaxzunka yuusan ku murjinin qowluhum hadalkooda yuusan ku murjinin ina alcizata cizada lilaah allahay u sugnaatay jumlada inna iyo isimkeeda iyo khabarkeeda ka kooban waxa ka horeeya waa ka go'an tahay saas daraaddeed waa inuu qofka qaari ah waqfi taama waa inuu la yimaado lama ogolo inuu isku xidhiiriyo walaa yaxsunka qowluhum ina alcizata lilaahi jamiica liannahu yuuhimu maxaa yeelay wuxuu wahmi gelinaha jumladan inna iyo isimkeeda khabarkeeda ah inay tahay maqbuulu qowl waana hayru muraadin haddaba ina alcizata lilaahi jamiica waa jumla musta'nafa ee maquulu qowl ma aha fajumlaةu ina alcizata lilaahi jamiica musta'nafa laa maxala laha min alacraab walaysat maxkiyata bilqowl maquulu qowlna ma aha xataa yakuuna laha maxalun maquulu qowl ma aha haddii maquulu qowl ay tahay markaas icraab maxalla ku yeelatee wainama almaxkiyu bilqowli maquulu qowlku maxduufun waa xadfanya taqdiiru wuxuu yahay inahu majnuunu aw shaaciru aw naxwu dalik walaa yaxsunka yuusan ku murjinin qowluhum hadalkooda ay leeyihiin inahu shaacir aquul qowlku axsan yahay wainamaa lam tujcal maxkiyatan bilqowli ina alcizata lilaahi jamiican maquul qowl maxaa looga dhigi waaye lifasaadi اlmacnaa maxaa yeele macno faasidaha ka imaana id low qaaluu maxaa yeele hadday dhihi lahaayeen ina alcizata lilaahi jamiican lam lam yaxsunhu muusan murjiyeen allah wuxuu leeya walaa yaxzunka qowluhum hadalkooda yuusan ku murjinin oo maxay yidhaahdeen markaas innahu shaacir haddii ay maquulu qowl ay ahaan lahayd maxaa ka dhalan lahayd macnuhu muxuu noqon lahaa hadalka ay leeyihiin ina alcizata lilaahi jamiican yuusan ku murjinin macnaheedu nabigu waa ka murugoona waay marka dhihitaanka ay leeyihiin ina alcizata lilaahi jamiican ayaa nebigu ka murugoonaa murugadaas baa laga nahyinaa macnahaasaa ka dhaan lahaa waana macno faasid ah sababtoo ah nabigu sala allahu calayh wacala aali wasalam axad yidhaahda ina alcizata lilaahi jamiican waa ku farxa ka murugoon maayo id low qaaluu ina alcizata lilaahi jamiican lam yaxsunhu fayanbaqii lilqaari waxaa u fiican an yaqifa calaa qowluhum wayabtadi'a kadibna uu bilaabo ina alcizata lilaahi jamiican uu bilaabo fain wasala hadduu isku daro labadoodii waqasada bidaalika wasligaasna uu uga dan leeyahay taxriifa almacnaa macnaha muraadka inuu bedelo oo uu ka dhigo nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam inuu ka murugoona hadalka ay leeyihiin ina alcizata lilaahi jamiican saas hadduu ula jeedo afima waa dembaaba u leeyahay waa qof aatim ah qur-aanka taxriifkiisana waxaa ku gaaloobay yuhuud iyo nasaaro asna markaas wuxuu noqonaa yuhuud iyo nasaaro qof aan ka duwanayn wallahu aclam